alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa man ursila bilhudaa wa diini alxaqi liyudhirahu cala adiini kulih wa kafaa billaahi shahiida wa bacd waa axkaamtii soomka gaar ahaan maxaa buriyeynu ku dhex jirnay mubdilaatu siyaam wax la ysla waafaqsan yahay iyo wax la ysku khilaafsan yahayba wa can ibni cabaasin radia allaahu canhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم wuu istoobay nebigu wa huwa muxrim isagoo xaj xidhan wa huwa muxrim camal isagoo xidhan cibaado ah oo xaj iyo cumro waxtajama wa huwa saa'im wuu istoobay mar kale isagoo sooman rawaahu lbukhaari xadiidkaa bukhaari baa wariyey labada xadiidee ku xigana waa laba akhriyaya oo isku macnay sheegayaan sid isku dhan loo jeediyo lagu wada camal falo وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى نبgu waxau yimi عalى رaجuل بالبقيع nin بقيع jooguu yimi wa huwa يxتaجim في رamaضاan bisha رamaضaan dhexdeedu istoobaya halkaa bannaankaa dadka lagu aasee baqiic ayuu joogaa waa istoobaya fa qaala nebigu waxa uu yidhi isagoo la hadlaya kii la toobaya iyo kii wax toobaya afdara alxaajimu waalmaxjuum afdara wuu afuro soonkii uu ka jabay alxaajim kii wax toobayey waalmaxjuum iyo kii la toobayay labadaba xadiidkaa hore waa banneeyey kanina uu diiday rawaahu lkhamsatu ila tirmidi wa axmed wabnu khusaymata wabnu xibbaan xadiidku waa saxiix ka saddexaad baynu raacinaynaa wa can anas bni maaliki radia allahu canhu qaala awalu maa kurihat alxijaama markii u horraysee toobinka la karaahiyeystay lisaa'im qofka sooman toobinka wakhtigii u nebigu u karaahiyeystu u diiday sababteedu waxay ahayd amatay ku timi caynkan anna jacfara bna abi aalib saxaabiga jacfar la yidhaahdo ilaahay ka raali noqde ixtajama wa huwa saa'im isagoo sooman buu istoobay famara bihi nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigaas soo maray iyadoo la toobayo jacfar faqaala wuxu uhi afbara haadaani labadani way afureen soonkii wuu ka jabay kan la toobayo iyo ka wax uma intaa kadib rakhasa annabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu waa fasaxay bacdu intaa kadib intaa uu nahiyey kadib wuu fasaxay fi lxijaamati toobinkii lisaa'im qofkii soomanaa wuu u fasaxay wuu ogolaaday inuu toobi karo wa kaana anasun anas ibnu maalik wuxuu ahaa yaxtajimu wuu istoobi jiray wa huwa saa'im isagoo sooman rawaahu daaraqudniyu qawaahu xadiidkan inuu qawi yahay ayuu daaraqudni oo nuqaada ka mid ahaa sheegay labada xadiidba ama saddexda xadiidba midna dee bukhaari baaba wariyey labada kalena waa saxiix sidaad arkaysa saddexda xadiid ka u horeeyaa wuxuu tilmaamay inuu u bannaan yahay qofka sooman inuu istoobi karo ka labaadna wuxuu tilmaamay in uu ka jabayo qofka sooman hadduu istoobo ama dhiig iska keeno ka saddexaadna buu iftiimiyey labada xadiid ee isqabsaday ayuu kala saaray oo waxa uu tilmaamay wakhtigaa hore in la diiday qofka sooman inuu istoobo haddana markii dambe loo fasaxay oo markaa toobinkaa qofku uu istoobayo wakhtigii hore ayaa la diiday laakiin markii dambe waa la fasaxay xukunka hore waa mansuuq inuu markaa isdoobi karaa naasikh ah siduu anas sheegayo waktigii dambe waa la fasaxay anas laftiisuna isagoo sooman ayuu isdoobi jiray xadiidkaa dambena wuxuu isku dayay labada xadiidta hore inuu kala saaro gebagabaduna ay noqonayso ehm, in qofku isdoobi karo khilaafaha ku jireen saddexda xadiid waa noocaa weeye saddexdaa xadiidta saddex iyo konton afar iyo konton shan iyo konton ee sheekhu isdaba dhigay wuxuu ku barayaa asaaliibta iyo hababka la isula akhriyo nusuusta iyadoonay habboonayn inaad nusuusta soo arooraysa mid keliya un daliishato haadaa qisarulfahm waa faham yaraanta qofka waa cilmi koobnaantiisa nusuustii waa dhammaanteed nebiga ka soo wada aroortay calayhi salaatu wasalaam xagga axaadiista marka la eego mid wax loogu qabyaaladeeyo gaari ma jiro allahuma ilaa in wax lagu kala saara la helo mooyaane marka nusuustii waa in lakala waa in la wada akhriyaa dabeedna la jamciyaa kii daliil noqon kara dee lasoo saara waaya xadiidkaasuu tusiye xadiidna saasuu tusiye xadiidna saasuu tusiyey haddii la yidhaahdo marka khilaaska culimada la eego waxay isugu khilaafeen soomka wuu jebinayaa toobanku ma jebinayo saddex madhab waxay ku tegeen axmed ibnu xambal mooye waa saddexda kale maalik shaafici abu xaniif inta badan marka afartooda la sheego aimada badanina haaliban way ku kala fayshan yihiin waxay ku tegeen inaanu soomka waxba yeelaynin toobinku ama dhiigga la shubayo ama dhiigga laga qaadayo ama wixii lamid mid ixtajama wahuwa saa'imun muxrim xadiidka hadda aynu soo marayna ibnu ee bukhaari baa daliil u ah sidaasay markaa qabaan selafka in badan oo a abu saciid ibnu mascuud umu salama alxasan ibnu cali curwat ibnu zubayr saciid ibnu jubayr axmed ibnu xambal wuxuu ku tegayaa in uu toobinku jebinayo oo xadiidkan uu qaadanaya afqar alxaadimu waalmaxjuum marka la yidhaahdo kaa bukhaarina qaybtan buu ka hadlayaa wahuwa saa'im intaasuu leeyahay waxbaa kasii ahoo waanay sugnayn isagoo muxrim uu istoobay la yidhi laakiin isaga oo sooman intaas ziyaadada ah hadal baa ka jira way ku raaceen labadii arday ee madhabka haysto shaykhulislaam ibnu taymiya iyo ibnu qayim oo min alxanaabila xanaabilada ka mid ahaa iyaga lafdigoodu waa ay ku raaceen cumuuman waxaynu markaas eh, loo badan yahay ama madhabka raajixa uu noqonaya halkan xanaabilada sidaa looga badan yahay in looga rajaxan yahay xadiidka bukhaari ziyaadadiisaasina way sugan tahay wa ziyaadatu iqati maqbuula hadduu markaa fiqadu siyaado keenana waa la aqbalaya waay marka mustafaadaadka uu soo aroorinayo dee waxa ay ku salaysan yihiin ehm, madhabta macnaha inuu toobinku burinayo ayuu halkaa kasoo soo sheegayaa saas oo kale alxikmatu fi iftaari almaxjuum haddii la idhaahdo qofka masala sababta uu uga jebinayo soomka waxa weeye dacfiga ku imanaya oo qofkii la toobayo qofkan isagu toobaya kaa hore haddii la yidhiyo la toobaya tabardaraa ku imanaysa wuu ku daciifaya maxaa isagana kan toobaya wax uu kaga jabaya faqad kaanat ilxijaamatu bian yamusa alxaajim addam biwaasidati maxaajimihi fayasulu ilaa jawfihi min dami alxijaaba mima yusabibu lahu liftaar waa laga yaabaa wax in ku sabqi karaan ayaa isagana ay maaragtay khilaafkooduna caynkaas kusoo ururaya وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نبgu اكتaxل wuu indhakuushay wahuwa في رamaضاan isagoo bisha رamaضاan ku jiro sooman wahuwa saaim soomana رamaضاan isagoo ku jiro sooman buu indhakuushay rawaahu xadiidkan waxa wariyay iبن maaجة بإsنaad ضaعيif waqaala tirmidi waxau isaguna yihi laa yasixu fii hada albaab baabkan isaga isagaa ah ma ansixin oo ma sugmin shay-un wax axaadiista ka midii ma sugmin axaadiista sheegaysa in la indhakuulan karo iyo kuwa sheegaya indhakuushu inay jebinayso labadaa qayboodee iska hor jeeda mid saxiixi kuma jiro ee waa ducafaa waayahay marka haddaba loo soo noqdo <clears throat> adigu axaadiifta markaa sheeg sheegaya waa kuwa ducafada ahun bay ka mid oo wax saxiixi aanan ku jirin waxaa ka mid a ah masala xadiidkaa la yidhi ibnu cumar baa laga warinayaa kharaja calayhim fii ramadaana wacaynaahu mamlu'ataani min alismi iyadoo indhakuula ishiisu ka buuxdo ka kale daciifka ah isaguna sheegaya inuu wax ka yeeli karayo soomku indhakuusha ay ka yeelaysaana wuxuu leeyahy ana anabiya amara bilismi bilmurawaxi cinda noom waqaala liyattaqihi saa'im hara iska ilaaliya buu yihi indhakuusha ka soomanay xadiidun munkar waxyaabaha muftiraadka ah ee markaa ka e, qofka sooman la yidhi soomku ka jabinaya waa laba qaybood qismun mujmacun calayhi bayna alculamaa wax la isla waafaqsan yahay inuu soomka jabinayo habboonta inaad xafido iyo qayb la isku khilaafsan yahay aan horraysiinna qaybta la isla waafaqsan yahay inuu soomka jabinayo waxaa u horeeya alriddatu cani lislaam wanacuudu billaahi minha qofka oo diinta islaamka ka baxa ilaahay baa yidhi lain ashrakta layaxbadanna camaluk haddii aad gaalnimo u baxdo camalkaagu buri alaklu washurbu camdan wa minhu dukhaan waa cunistii iyo cabiddii iyadoo uu ka mid yahay sigaarkii la cabayeyna kuwaasina mar hadday ogaan yihiin waa burinaya soomkii wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayd alabyadu min alkhayd alaswadi min alfajri uma atimu siyaama ila alleyl habeenkii cunidda iyo cabidda waa idin xalaal mar haddii maalinkii loo gudbo ilaa intuu dhacayo gabalku ha laga joogo waxaa saddexaadoo laysla waafaqsanya aljimaac waxa weeya galmadii qofku xaaskiisa u galmooday xadiis baa inoo soo socda muslim ku sugan abi hureyra warinaya inuu nin ordayo cabanayo cagagubyoonayaa nabiga u yimi calayhi salaatu wasalaam ka cabanayo inuu markaa xaaskiisii bisha ramadaan galmo ku sameeyey waynu arki doonaa xadiidka nebigu wuxuu xal ka dhigay calayhi salaatu wasalaam waa arrin laysla waafaqsan waxaa afraad oo burinaysa inzaalu lmaniy biikhtiyaarihi bimubaasharatin bima duuna alfarji kallamsi aw alqublati aw alqomsa wa aw ilmusaaxaqa aw ilistimnaa waxaasoo dhan ee uu markaa kala sheegay oo afcarabigooda aada qaar badan kula qabsan doonto inzaalu lmaniy markaa waa biyihii taranko qofku iska keeno ama gabadhii hala ciyaaro ama farsamooyin kale oo maarata aan wanaagsanayn ba ha sameeyey haddii uu taa u qasdiyey iyadana waa ka jabayaa soomka allaana lagu yeelanayaa waxaan wixii ka ratibmaya xagga dambaynu ku arki doonaa oo qaybna kafaara lagu yeelanaya qaybna qofkii qalaa lagu yeelanaya haddii markaa dee qofku isku ixtilaamo oo maalinkii bisha ramadaan ay waxani ka yimaadaan dhib ma jiro arrinta shanaada la isla waafaqsan yahay waxa weye dhiiggii dhalmada iyo kii caadada oo gabadhi oo sooman ka yimaada waa ka jabaya kamana ansaxaya arrinta lixaada la isla waafaqsan yahay waxa weye alxuqnatu almuqdiya almuqadiya alatii yustaqnaa biha can idacaami washaraab waa waxaan la ysku mudayo ee raashinka noqonaya gulucoosti oo dee halkii u gelaysa cunnada iyadana waxaa la isla waafaqsan yahay buu ku daray sheekhu waxyaabaha burinaya waxaa la isla waafaqsan yahay alqayu idaa akhrajahu mutacamida qofku marka uu iska hunqaaciyo man istaqaaca camda falyaqdi qofka iska hunqaaciyo ha soo qalleeyo intaasi waa inta la isku waafaqsan yahay waxyaabaha la isla khilaafsan yahay <clears throat> iyagana waxaa ka mid a ah cunidii iyo cabidii iyo jimaacii iyo wixii wax afurinaya dhammaantood oo qofkii ila uga dhaca markaa sida raajixa ahi waxa weeye waxaan hadday ila u dhaceen inaanay burinayn laakiin aimada qaarkood baaba sheegay inay burinayaan waxyaabaha la isku khilaafay waxaa ka mid a ah indhakuushi iyo wixii la yskaga shubayo dheegta iyo sanka iyo dawadii jidka gudihiisa gaadhaysa ee daw ahaan loo isticmaalayay waxyaabaha la isku khilaafsan waxaa ka mid a ah irbadii qofku u qaadanayay daw ahaan waxaa ka mid ah manidiio qofka ka soo baxda oo bikayr ikhtiyaar macnaha isagoo aan isagu iska keenin waxyaabaa la isku khilaafsany waxaa kawida ka mid a ah dawadii loo qaadanayo xiiqda ee la isku buufinayay bakhaastii baashaan afka la iskaga buufiye oxygiinta ah waa kuwa yaalahaas inahaasaa la isku waayay muftaraadkii baynu ku jirnaa marka siyaabaha loo kala qaaday labada qaybood bay noqdeen wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau ihi ma nasiya qofka ilaawa inuu soomanaa wa huwa saa'im isagoo sooman buu isilaaway fa akala aw shariba wuu cunay ama uu cabay falyutima sawma soomkiisa ha iska dhammaystiro fainamaa acamahu allahu wasaqaahu ilaahay baa raashimay oo cabsiiyey cabitaanka iyo cunada labadaba ilaahay baa siiyey jaanis buu ka faa'idaystay muttafaqun calayhi walilxaakim man aftara fii ramadaana naafiyan qofka afura ee wax cunaa bisha ramadaan isagoo isilow falaa qadaa'a calayhi qalle laguma leh macnee soomkiisii unbuu dhamaystiranaya walaa kafaara kafaarana ma jirto wahuwa saxiixun xadiidkaasi wuu saxiix weeye qofku hadduu cudurdaar leeyahay ama dee cudurdaarkaasi waxa uu noqon karaa in uu jaahil yahay wuxuu noqon karaa inuu qofku isilaaway wuxuu noqon karaa in la dirqiyey xaaladahaas oo dhan kolka uu waxyaabihii muftiraadka ahae jabinaya ku dhaco soomkiisi inaanu jabaynin buu xadiidkani muujinaya qofka isilaawa wax cunaa wax cabba jaanis buu ka faa'idaysto ilaahay baa labadaba siiya soomkiisa ha dhammaystira fa inamaa adcamahu allah falyutima sawma soomkiisa ha dhammaystiro halkaa waxaa ku jira dee yuu jahli qaadin oo yuu odhanin kol haddii afkaaga wax kale uu kaa jabay oo haatan iska waxba kuuma dhowrno soon kuuma jireen iska sii wado yuu odhanin ee halkaa ha ku joojiyo soomkiisina waxba mu noqon ee soomkiisa ha dhammaystiro wuu gaajo beelo wuu haraad beelay cibaadadiina way u jirtaa leannahu insaanku waa daciif marka ilaahay baa ka warhaya waa loo cudur daaray qofka haddii la odhan lahaa waaba sida xagga dambe muranka ku jira aynu arki dooneen ilowgu waxa uu khusaynayaa un cunidii cabida laakiin jimaacii ma khusaynayo khilaafka aynu soo arki doonnaa waa sida uu sheegaye waxa markaa taana la odhanaya inuu jimaaciina ku darmayo waxa muujinaya falaa qada'a calayhi walaa kafaara qallana laguma laha kafaarana laguma leh oo dee qalunbuu keenaa cunidda iyo cabidda kafaarada maxaa keena kafaarada waxaa keena jimaaca marka jimaacii kafaarada keenayay laftiisa haddii ilow uga dhaco isagoo isilowsan waxaa xadiidkan muuqaalkiisa aynu ka arkaynaa inaanu waxba ka yeelayn xadiidka labaadna raaci mustafaadaadka marbuu isku wada qabanayaa wacan abi hurayraa radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu uhi man daracahu lqayu qofka hunqaacadu ay soo jiidho ee ay ka soo butaacdo falaa qada'a calayhi qale laguma leh waman istaqaa qofka iska hunqaaciya facalayhi alqadaa kaa qalaa lagu leeyahy waanu ka buray rawaahu lhams shantii baa wariyey wa acalahu axmed wa qawaahu daara qudn labada sheekoo nuqaada ka mid ahaa fanigan ragga takhriijkiisa ku fiicnaa ayuu midna cillo u yeelay midna uu markaa ka dhigay qawiya cillo dhammaanteedna daciif ma keento marka xadiidku waa xasan qaarkoodna saxiixdaabay ku sheegeen sida maalan xaakim oo dahabi uu ku waafaqay almuhim xadiidku waa xujogaloo waxa uu gaadhay heerkii lagu daliishan lahaa waaya xadiidkana wuxuu tilmaamayaa in la kala qaadayo qofkii iska hunqaaciyey iyo kii hunqaacay waa saasunbay la mid tahay imnaagii iyo istimnaagii haddii qofka maridii ay ka timaadiyo haddii iska keeno ogaan labadaasina hunqaacadii unbay lamid mid yihin daracahu lqay hunqaacadii baa ka xoog badatay hunqaaco waa la yaqaanaa markay qofka qabato way soo jiidhaa way ka qaalib noqotay kaasi isagu dee ikhtiyaarkiisa waa ka baxsanta labadan xadiid aynu markaa imika carabka marinay waxay tusinayaan ana alakla washurba walqay min alcaamidi daakir lmukhtaar yufdir saa'im wayufsid siyaam huwa ijmaacu culamaai lmuslimiin mar haddii camdi u dhacay cunidda iyo cabidda iyo hunqaacadu waxa ay isla waafaqsanyiin muslimiinta in qofkii soomkii ka jabayo dadka qaarkood baa laga yaabaa had iyo jeer inay laabdilaaciya waxaa ka cawdaan oo bisha ramadaan isagoo soomanu iska hunqaaciyo oo aaminsan in hunqaacada ku labmaanayo aanu aaminsanayn ama garanayninna in soomka uu ka jabayo marka uu ka jabaya taa la soco haddii arrimahani misyaan u dhacaanna dee waxa weeye wax laga dhaafo ilahay baa yihi walaakin yuaakidukum bima kasabat quluubukum waxaa qalbigaaga u qasta ayuunbu ilahay ku qabanaya cufiya liummatii can alkhaطi wanisyaani wama stukrihu calayh inagu nabigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ummadaydan waxaa ilaahay u dhaafay wixii ay gef uga dhaco wixii nisyaan uga dhaca iyo wixii lagu dirqiyo gefka iyo khauna dee sida nisyaanka iyo khauna waaxid yatacalaq biاljinaan wa waaxid yatacalaq biاlisaan sida culamaa luqa ay ka hadlaan midna carabka ayuu la xidhiidhaa midna qalbiga wax adilowda iyo wax khaa iyo wixii lamida kaaga yihi cadamu lfidri bilakli washurbi naasiyan huwa madhab ala'imati halaaa wajumhuur lculamaa wاctadara bacdu almalikiya can اlأkhdi bاlxadiid liannahu khabr waaxid mukhalif liqaacidati اlifbaar اkhtalafa alculamaau fi man jaamaca naasiya falmashhuur min madhab اlimaami axmed wagayrihi ana calayhi alqada'a wاlkafaara waxay isku khilaafeen qofka gabadhiisii u galmooday isaga oo isilaaway oo soomanaa marka dee intooda faraha badani waxa ay ku tegayaan inuu la mid yahay uun waxyaabihii muftiraadka ahaa ee jebinaya ilowga uga dhacay oo kale laakiin axmed ibni xambal baa dood kale oo ku tegaya inuu wax ka yeelayo jimaacaas waxyaabo badan bay qolo waliba soo daliishanaysa inahaana horeynu usoo sheegnay uu ku soo celiyey ilaa sideedda qaybooda ee jebinaya soomka qaraar majmac alfiq alislaami bishani lmuftaraati fii majaali tadaawi qaraarkaas saddexiyo sagaashanaada uu leeyahay ururka fuqahadaa soo saaray toddobiyo sagaashankii waxa uu ka warramayaa waxyaabahan la xidhiidha isdaaweynta iyo camaliyadaha qofka lagu samaynayo maxaa ka dhaawici kara soomka maxaase wax ka yeelay marka waxyaabo badan baad moodaa in idmaaq lagu sameeyo lagu sii yaro xeel dheeraaday oo qaarkood ay u baahan yihiin in cagta loo yaro dhigo ilaa toddobiyo toban shay buu sheegay oo uu yidhi ma burinayaa waxyaabaha masal dee wax la fahmi kara iyo wax arrin caafimaad la xidhiidho labadaba waa leeyihin adigu almuhim waxaa laga fahmayaa ama ay ku soo ururinayaan shaygu jabinayaa waa wixii qaaxada gaadhay ee qofka tamaru kordhinaya calooshiisa gaadha tamaru kordhinaya ama jirkiisa gaadhay sida guluukoostaaso tamar siinaya ama dhiiggii lagu shubayay ama waa wax daciifinaya qofka oo dacfi weyn ku keenaya laakiin labadaa wixii aan ahayn waxba ma jebinaya bay leeyihin masalan qadrat alcayn iyo qadrat aludun iyo qadrat alanf bukhaaq alanf ida ijtanaba ibtilaaca maa nafada ila alxalq waxyaabahaasi inaanay waxba yeelayn buu qabadka hore ka dhigay haddii aanay dee wax u dhacay joofka jirin waxa uu kusii xigsiinayaa daawooyinkan carabka hoostiisa la gashanayo oo malaha qofka si uun u yaraa ehm, ku keeni kara in wax iska bedelaan dareenkiisa oo qaliinada qaarkood lagu samaynayo waxyaabaha uu qofku xubnaha taranka ka isticmaalayo xaaladaha qaarkood ayuu iyadana kusoo daray oo aan meel fog tegeyn ehm, nadaafadiiya wixii lamida ah la xidhiidha waxyaabaha jabinaya wuxuu ku darayaa qofkii oo iligii iska hagaajiya ama iska bixiya ama iska safeeya wuxuu liqay kol haddaanay jirin luqluqashadii iyo afdhaqashadii qofku xaggan maaragtay dalqaba biyaha ku safaynaya oo iyaguna dhib aanay lahayn waxyaabihii muruqyada lagu tallaalayay buu markaa iyadana xusaya <clears throat> iyo oxygiintii qofka naqasku qabtay uu qaadanayay ilaa uu sii raaciyey dawadii lagu suuxinayay qofkiiba maaragta waxyaabaha waxba yeelayna waxaa ka mida ah waxyaabuu jidhku cabayay sida duhnigii iyo biyihii iyo qofkii dee maydho ama biyo dhex kaloo isku qaboojiyo oo jidhkiisii cabo idkhaal mindar min khilaal jidaar lbaطni lifaxsi اlaxshaa aw ijraa camaliya jiraaxiya calayha iyadoo xaggan dhinaca wax laga geliyo oo halkaa wax laga eego xidmiis iyo waxaas oo wax fara badan oo noocaas oo qaarkood la odhan karo waxa ku yaro jira fogaansho wa can jaabir bni cabdilaahi radia allaahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama kharaja wuu baxay nebigu caama alfatxi sanadkii maka uu xoreeyey ilaa makata buu baxay fii ramadaana buu baxay bisha ramadaan nasriga ilaahay baa soo dega guushana ilaahay muslimiintu siiyaa sidaa darteed baa futuuxaadka lagu beegi jiray iyo arrimaha adag inta badanna taariikh alislaami markaa dib u akhrido wakhtiga futuuxaadka ugu waaweyni iyo injaasaadka ugu waaweyn la fuliyay bay ka mid ahayd ramadaan oo inagu aynu markaa u naqaano bisha qofku uu caajisu seexdo fa saama markaa nebigu wuu soomayoo kolkan uu safarkan iyo jihaadkan sii gelaya waa soomay xataa balaqa jeeroo uu gaadhay meesha la idhaahdo kuraaca alkhaniim waa afar iyo lixdan kilomitir meelahaasay maka u jirtaa halkaa markuu marayo fa saama annaasu dadkiina ay soomeen uma dacaa wuxuu u yeedhay iyadoo la wada soomaya isagii iyo mujaahidiintuba biqadaxin min maa weel biyo ah waar weel biyo ah la keena buuli farafacahu kor buu u qaaday si ay dadku u arkaan xataa nadara annaasu ilayh ilaa ay dadkii wada eegeenoo la arkay weel biyaa wuxuu inuu yahay fashariba markaasuu cabay isagoo tusinaya inuu soomkii jabiyey uma qiila lahu bacda dalik intaa kadib baa waxaa lagu yidhi intuu isagu afuruu yidhi dadka iska afura kadib ayaa war soo gaadhay odhanaya inna bacda annaasi qad saama ina bacda annaas dadka qaarkood qad saama wuu soomay weli qaar baa sooman ayaa lagu yidhi faqaala wuxuu uhi ulaaika alcusaatu ulaaika alcusaatu kuwaasi waa caasiyiin kuwaasi waa caasiyiin mar hadday nabigii ka tala qaadan waaye wuxuu yeelayna ilaa wuxuu yeelay unbaa wanaagsane ay yeeli waayeen wa fii lafdi lafdi kaloo dheeraad wadaa wuxuu ahaa qiila lahu nabiga waxaa lagu yidhi ina annaasa qad shaqa calayhim siyaam dadkii soomkii baa dhibay dadkii waa safar bay ku jiraan dagaal bay ku jiraan waa saxaraa waa jiq bay ku tahay gaajiya haraad ina annaasa qad shaqa calayhim siyaam marka dadka laga hadlayana dhammaantood ma wada ahee waa aqlabiyadda un wa inamaa yantadiruuna waxay sugayaan fii maa facalt waxaad samayso waa casarka dabadiisa dadkii waa il daran yihiina balaadaa lagu sugaya waxaad samayso fadacaa biqadaxin min maain bacda alcasr casarka dabadiis waktigana yidhaahdaana ku xejiya in yar baa inooga hadhaye ha lagu luudiyo casarka dabadiisii baabay haydba fa shariba markaas u cabe rawahu muslim mu odhaniha laga gaarsiiye xejiste waa cabe nabigu calayhi salaatu wasalaam ruqsadda ha laga faa'iidaye bun xadiidkaasi waa kaa ka kalena waa isku macno sharaxooduna marbu wada noqon وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال waxa uu yihi ya رasuul الله rasuul allah buu ninkaas nebigu su-aal weydiinaya إنii أجidu fiya waxaan anigu naftayda ka helayaa bui quwaة calى صiyaam soomka awood baan u helaya fi safar inaan safarka ku soomo nin xooga baan ahay oo tamar laho anoo sooman inaan safraabaan heli karaa ama anoo safra inaan soomanaado asiyaama fi safar fahal calaya junaax dembi miyuu saaran yahay faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu yidhi muu odhan dembi baa ku saarane hiya ruksatun min allah waar waa ogolaansho ilaahay xaggiisa ka yimi iyo jaanis laydiin fidiye faman akhada bihaa qofka qaata ruksadda ah fa xasanu wuu wanaagsan yahay waman axaba an yasuuma qofka jecel inuu iska sii wato soomkiisa isagoo musaafirana falaa junaaxa calayhi dembi ma saarna wuu caddeeyey rawaahu muslim wa asluhu fi lmuttafaqi calayhi asalkiisu ziyaadaadaba ku jira riwaayadan muslime waa xadiid bukhaari iyo muslim isla waafaqeen min xadiidi caaisha ana xamzata bna camrin sa'ala xadiidkaa hore caasi buu sheegay kanina muxuu sheegay labadaba la ysla akriyayaae kii soomaali inuu wanaagsan yahay kii kalena dembi inaanu jirin laakiin laga yaro fahmi karo dee soon la-aanta fiican oo rugsada qaadashadeeda ayaa kana laga fahmi karaya labadan xadiis waxay tusinayaan qofka soomani bisha ramadaan ee musaafirka ahi inuu iska afurayo inay u banaantay inuu iska afuro ruqsadna ay uti aayadda boqol iyo shan iyo sideetan ee suurat lbaqara ku sugan baa macnaha ka warramaysa ruksadaas inay jirto waman kaana mariidan aw calaa safarin faciddatun min ayaamin ukhar yuriid allahu bikum اlyusra walaa yuriidu bikum اlcusr walitukmilu lcidda walitukabiru allaha calaa maa hadaakum walacallakum tashkuruun qofka xanuunsanaya ama socdaala ee iska afura ha soo qalleeya maalmo kale ilaahay fudayd buu idinlaba doonaya idinku jiqiyo siin maayo idinku adkayn maayo macnaha aayaddu ay sheegaysiiyo axaadiidan ruqsadda sheegayaa iswaafaqsan waxaa kaloo axaadiidtani ay tilmaamaysaa calaa jawaasi siyaami fi safari wa sixati wa ijzaa'ihi can saaxibi ijmaacan waa masale laysla waafaqsan yahay isagoo safara ah hadduu soomana in soomkiisaasi u ansaxay oon dhib jirin ereyganu haddaa yidhi ulaaika alcusaat kuwaasi waa caasiin kuwaasi waa caasiin xaguu ka socdaa dee waxay khilaafeen amarkii nabiga calayhi salaatu wasalaam ficilkan markuu sameeyey igu raaca raacae waa xaaladaa gaarkee la taagnaa kii baanay ku raacin siday dad kaleba ugu raaceen fii xaalin yatacayanu calayhi waa xaalada iyaga cayn ku ahayd fardul cayn bay ku ahayd ama inay amarka qaataan bay ahayd wakti la dhiban yahay bay jihaad lagu jiro loo soo cawday marka kol hadduu isagii jebiyey oo awoodu lahaa inay iyaguna jebiyaan bay ahayd annahum shaqa calayhim usiyaan baynu dee soo marayna waxa sunnaa liman huwa qudwatu fi alacmaali alsharciyati wahum alculamaau wa ahlu ddiini an yubayinuu linnaasi alaxkaama alsharciyata fii aqwaalihim wa afcaalihim qofkii markaa ummadda hormuudu ah ama mas-uul ama ahlulcilmi ciddii bulshada wax ku jiq noqdaan inuu iftiimiyo weeye ammaano saaran weeye ama imaamkii dadka tukinaya salaada ama wixii ishkaalkala qowl iyo ficilba loogu cadayn karo sidaanu nebigu ficilkaba ugu cadeeyey calayhi salaatu wasalaam waktiga rugsadan qofku uu heli karayaa waa markuu safarka galo ee safarka uu ku jiro ayaa maaragtay loo banaynayaa qofkii fursadan qaala shaykhu lislaam ajmaca alaimatu calaa jawaazi siyaami walfidri fii nahaari ramadaana lilmusaafiri waاkhtalafuu fi lafdali minhuma waa la isla waafaqsan yahay qofku isaga oo socdaala inuu soomina karo afurina karo laakiin waxa ay isweydiiyeen ama aalaa ka leeyihiin keedaa fadli badan inaad iska soomto iyo inaad iska afurto ma soomkaa fadli badan ma afurkaa fadli badan miyese way siman yihiin saddexdaa madhab bay kala noqdeen baliyo waxay leeyihiin waxa fadli badan in aad eh, iska afurto oo dee waa ruksadaa ilaahay ilaahayna in ruksadiisa laga guddoontaa buu jecel yahay ruksada alle aqbala iyo xadiid kaloo ahaa laysa min albiri asiyaamu fi safar samafalka kama mid aha soom lagu safar lagu soomaa isna saxiix buu ah qolyahaas kuwaasay daliishanayaan qolyaha qaarkoodna waxa ay daliishanayaan inuu nebiga laftiisuba soomay soomkaasina waa asrac liibraa'i dimma inaad qoortaada beri yeeshaad ka shibaxda taasaa u dhow oo had iyo jeer isku e, isku si ma aha soomku marka bishu ay joogteen dadku wada soomaye qaar aad la mid taho fara badan oo sooman aad helayso iyo markuu kugu keliyeyste qallo uu kugu noqdo dadka intooda badan waa ku kala culus yahay saa darteed baad dhacdaabo qaarkood inay qallahaba soo qaban waayaan marka qolyahaasina halkaasay mariyeen id saamu wannaasu saamu wannaasu saa'imuun waaya qayb kalena waxay leeyihiin wuu siman yahay laakiin waxaa la eegayaa un xaaladda qofka waana aada moodo inuu wasad iyo dhexdhexaad yahay haddii qofka uu soomku u sahlan yahay inuu safarka ku soomo soomkaa fadli badan hadduu dhibaato ku yahay waaba sida halkan iminka aynu marayne iyo ninkii suuxaye ee nabiga loo warramay ee markaa uu lahaa afuree haddii qofka uu dhib ku yahay inuu afuraa fadli badan marka xaaladda qofka hala eego markaynu soo ururinno inaha uu isku yalo celcelinayo waa inahaas wey waa nicmo ilaahay iyo rugsada ilaahay uu bixiyo kulamaa daaqa alamru itasaca arrinku markastuu qofka jug ku noqdo waa loo dabciyaa wa kulamaa itasaca daaqa kolkuu qofkii nafisana sidii horaa lagu soo celiyaa waa loo soo koobaya almashaqatu tajlibu taysiir mashaqada kayru caadiga fudayd bay keenta waxaa la isweydiiyey ka waran qofkaba haddii shaqadiisu safar tahay waa darawal dayuurad le weeye ama tareen le ama doonile waa qof shaqadiisuba safarta ahay maba istaagada xaggaasuu jiraa burcuu jiraa hargeysuu jiraa boorane socodkii wixiisuba waa go-an baak rabadaan iyo keyrkeedba waanay badan yihin dad caynkaa ushaqaystaa markuu xagga xaafadiisu degan tahay uu joogana ha soomo meelaha kale marka uu tagana ha afuro oo rugsadii ha qaato haddaanu xaafadba lahayna muxuu yeelayaa ama aanu marnaba deginbana markaana sida marka aimadu ay fityoonayaan ibnu baas oo u dambeeyey uu ku raacay waxa weeye in uu qofkii iska soomayo leannahu takliiftiiba meesha way ka baxay gebigii shaqadiisiiba toban sannadood shan sannadood waa socod ama baac mushtari weeye ama gaadiid khadamaad ku jira ayuu la socdaa marka ha soomo qofkaas caqliga saliimka ah iyo cilmiga saxiixi way isu tagaan wa can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala rukhisa lishaykhi lkabiir rukhisa waxa loo ogolaaday oo loo fasaxay lishaykhi lkabiir odaygii weynaa gaboobay waa odaygii gaboobay weeye an yuftira inuu iska afuro islaantiina waa la mid wa yucima uu quudiyo can kulli yawmin miskiina maalin walba miskiin buu raashin siin doonaa walaa qadaa calayhi soona qallayn maayo rawaahu daaraqudniyu waalxaakimu wasaxaxaahu labadoodaba saxiix bay ka dhigeen waalxadiidu saxiix xadiidkani waxa uu ka jawaabayaa qofkii gaboobay iyo soomka waxaa la mida qofkii uu hayo xanuun aan la rajaynayn inuu ka bogsado ilaan qofkan gaboobay waxa haya xanuunaan la rajaynaynin inuu ka bogsado soo maa wuu xanuunsada qofkiio dee abwaashii adkayd baa sii furfurantay wuu kasii darayaa un marka ka xanuun iyo cudur qabaa dhakhtarku uu sheegay inaanu ka bogsanayn ama isaguba muddo badan tijaabo soo wadoo soomi kari waayey odayga iyo islaanta gaboobay unbu lamid yahay sidaa ibnu cabaas uu sheegay ayaa markaa ummadduna ay la waafaqday raashin ha bixiyo waa hadduu karo hadduu raashinka laftiisiina kari waayo dhib ma jiraba dee maa jacala calaykum fi diini min xaraj soomna ma karo raashinna ma karo waa sida ay u badan yihiin bulshadeenna in badan oo faqri iyo da-i ay isu gashay ama faqri iyo duruufi ay isu gashay daruuri maaha inuu dawarsado iyo inuu soo amaahdo iyo inuu ijaartu ama waan amahanaya ama layga bixiy ama waxaasi takliiftaas ma saarin qofkii hadduu iska qaxoonti xayraana yahay oo xanuunsanaya amaba iska gabowsanba yuu isdhibin fidriga yuu isku dhibin soomka kafaaradii la bixinayay yuu isku dhibin waa wixii uu kara hadday soom tahay hadday raashinta mar walba intaasuu ilaahay kala xisaabtanaya nacaska nacnacana isyeelyeelayunbuu ilaahay diidaya laakiin ka ilaahay u ka daaco tahay isagu mushkilad ma leh waaya ibnu cabaas wuxuu leeyahay arrintaa waxaaba laga faa'idaysanayaa aayaddan yaa ayuha aladiina wacala aladiina yutiiquunahu fidyatun dacaamu miskiin qofka karaya macal mashaqa ku karaya dhib ku tahay isagu raashin ha bixiyo marka aayadda berigii hore hadday ikhtiyaar ka warramaysa soom iyo iyo raashinba dadkii karayayna soom baa lagu waajibiyey kuwii aan karayna raashinkay ku hadheen marka qaybtaa muxkam bay ka noqon aayadda fasaara almuslimuun mukhayariina fii awali lamr berigii hore mukhayar bay ahayd marka dambena odayga iyo islaamta iyo kuwaasay kusoo hadhay sidaas markaa muslimiintuna ay la waafaqsanya saa uu sheegay saxaabiga jaliilka ah cabdillaahi bnu cabaas radia allahu canhuma waaya wa milu shaykh lkabiir ashaykhu lkabiir dee sheekh weyn marka lale waa oday weyn sheekhii macnaha cilmigii iyo waxaas maahe waa odaygii weynaa wey ajuusadii baa lamida buu ku uhi waa islaamtii wey alladayna yashuqu calayhim asiyaam waalmariid almay-uusu min bur min buri wayashuqu calayhi siyaam falahu lfitr marka miskiin maalin walba waxa siiyo waxaa isweydiin le qadarku siinayaa waa maxay waa nisfu saac wa saacu nabawiyi arbacatu amdaad kullu muddin sita mia hamsa wa cishriin garaaban waa lix boqol iyo shan iyo labaatan garaam waa kiilo rubc laaba iska noqonaysa qolyaha qaarkoodna waxaad ku arki doontaa iyagoo dheg la sheegaya dee mudkiibaa marka iminka mud baabu qaatay marka mudkii nabowiga ahaa buu kuleeyahay de iyagu waa reer xijaas oo kolle way nooga xogaalsan yihiin dadka maka iyo madiina deganaa oo si unbay ugu dhabagaleen culimadooda dee raad unbay raaci karayaane waxaa halkaa laga qaadanayaa mudkani inuu nuskiilo ka badan yahay nuskiilo shan boqoloo garam buu ahaa iminkana lix boqol iyo shan iyo labaatan buu ku tilmaamay toddoba boqol iyo konton buu ahaa alaaatu arbaaco marka waa waxaynu odhan karno saddex nusrodal waa kiilo rubcla intaasaa la bixinaya wuxuu heli karaa qofku inuu bishaba qadimo wuxuu ka heli karaa rabadaan akhirkeeda inuu bixiyo wuxuu heli karaa galab walba inuu bixiyo xasba alistidaaca siduu u karo intaba hadduu isticmaalo falaa xaraj qad addaa wa wafa arrinkiisa waa fuliyey haddii raashinka uu markaa halka bixin la idcaam miskiin baa hal miskiin cashaysiiyo ama cashadii afurka uu siiyana iyana waa ku filanto mararka qaarkood taasaaba galaan yuuban oo qaraxoo loo daro tanaaba u dhaanta raashin isku dheelitiranoo hal mar uu ka dhergo taasaaba uga fiicanba waxay culimadu isku khilaafeen buku ihi arrin laynaguna ibtileeyo oo iskaba badan oo islaanta jak gabadha jakfiinaysa ama uurka leh markay ilmihii u baqdo ee dhakhtarku idhaahda haka soomi gaashaa qofka yar dilayse ama uurku ku daciifaya haka soomi waxaa way iska yidhi yidhahdaan dhakhaatiirtune ama iyaduba nafteeda ay u baqdo hadday jaksiiso iyo haddii ay uur ku jirsado xaaladdu maxay noqonaysa waa la isla waafaqsan yahay sidaa dee markaynu soo ururinno intaa uu wado sixaddaa uu ku wado inay afurayso waa la isla waafaqsanya haddii dhib imanayo oo ilmaha iyo dhaqaalayntiisii iyo iyo teedii iyo soomkii aanay isqabanayn oo iska afuray laakiin saddex qowl bay markaa u kala tegeen laba madhab waxa ay ku tegayaan waa shaafici iyo axmede inay soo qallaynayso kafaarana raacinayso dhegley maala mudkaas oo kale miskiilaha waxaa inta aynu soo sheegana lix boqol iyo siyaadada qalihii ha isku darto raashinka waa hadday ilmaha ubaqatay hadday nafteeda u waa qallown labada kale waxay leeyihiin ama nafteeda ha u baqato ama ilmahae eh, qalun baa lagu leeyahy raashinkaa meeshaa ka keenteen iyo daliilkiisa ma hayno raashinkaa lagu kabayo qallaha daliilkiisa ma hayno labada kalena saasay yidhaahdeen ibnu cumar iyo ibnu cabaas labadaa saxaabiya cabaadalada ka mid ahaa ayaa iyaga laga soo warinayaa waa qowl saxiixade in addoommahooda ay odhan jireen raashinuun iska bixiya dumarkooda kagamay soo aroorin laakiin addoommahooda xagga dumarka macnaa xaasiskooda ma ahayn ee xagga addoommahoodaay odhan jireen iska bixiya raashinuun macnaha soo qallaynineen marka labadaa madhabe hore ayaa badan oo sida ay markaa culimmadu u badan yihiin waa saas weeye qaala sheekh taqiyudiin tufdiru watuqdi watudcim can kuli yawmi ridlan min khubzin biudmi wahuwa madhabu jumhuuri اlculamaa faqad qaaluu xukmu liطcaami baaqin fii xaqi man lam yuqiq siyaam waqaala tirmidi wاlcamalu calayhi cinda ahli اlcilm tuftiraani watudcimaani wataqdiyaani way afuri waanay qallayn raashina way ku dari labadaa qowl bay aimadu u badan yihin qowlkan markaa ibnu cumar iyo ibnu cabaas isagu daliilna ma lahaa asalkiina sibuu u khilaafsan yahay dee addoommana wuu khuseynaya marka almuhim inaanu sanad adag haysanin qowlkaa a dumarkii uurka lahaa ee jaksiinayay raashinuun ha iska bixiyaan ayaad halkaa ka arkaysa oo dadku ay hoosta ka yaro xiiseeyaanoo la yidhaahdo wallaahi kaasaaba najisa macnaha takliiftii baa ka tegaya dumar badan oo dhallinyaro ahoo xoog leh ayaaba cibaadada iyo takliifteediiba iskaga tegayaba oo xaggan unu baydhaya marka waxaa laga yaabaa xaalado gaara ah in la qaadan karo qofkii markuu siyaamkii isku taraakumo ee sanadna uray lahayd sanadna ay jaksiinaysay sidaas oo kale mutawaali noocaasa u noqday ee shan lix sano oo soomihi ay u yaalaan eenay qalayn karayn xaalad gaara ah haddii qiilkaa loo qabsado wixii hore raashin laga bixiyo imikana bilow iyay wax ku dhaafin la yidhaahdo taas oo kale waa macquul way isdulbaxeen oo waxa laga yaabaa inaanay shan bilood lix bilood oo sanadahan oo dhan ay istabajooga arrinkeedu ahaa reer magaalkoodana wuxuu reer magaalkiina waa isdabayaac miyigaa dhaamay ah. marka sanadna waa caynka sanadna waa caynka war islaantii sidan aday arrinkeediiba ma lahaaba janis ma laha waa nanista buxeedii maxaynu yeelnaa marka haddii uu ku bato xaaladaa gaarka haddii raashin laga bixiyo inta dambena la idhaahdo soomka midda kale waxaa jira waktiga ay furasa ka helaan sanadka dhexdiisa inay jaaniska ka faa'idaystaan bay hayde way ilaawayaan kolkay ramadaanta kale soo dhawaatunbay xusuusanayaan sanadka dhexdiisa waxaa laga yaabaa wakti ama ilmihii weynaaday ama iyaduba uryara ahaydoo soomi karaysay ama ama inaanay uba dhaqaaqina markuu soo dhawaato un bishii rajab iyo shacbaan iyo la marayo ayay qalihii xusuusanaysa ama iyadii odaygeedi xusuusanayaan loo fikiraya laakiin sanadka dhexdiisaba in loo fikiraah koob iyo tobankii bilood waay qadiyadda odhanaysa iyadoo qallo laygu leeyahay ma soomi karaa sunne ha waa la soomi karaa waayo soomka qalihiisu deg deg maaha xagga dambena ku arki doonaaye waa la dibdhigi karaa caaisha radia allahu canha iyada oo maalmaha qaarkood ay ka tegeen shacbaan bay qalayn jirtay inkastoo masalada ah, aqwaasha qaarkood ay diidayaan oo ay leeyihin qalluhu waa deg deg waa run in dhaksa la isaga bixiyo daynta ilaahay waa sax laakiin hadduu qofku sunnihii horeysiiyo shawaalkii wixii lamid ahaa allahana dambaysiiyo waa heli karaa waa dadku markaa way qaybsan yihiinoo qof iska afuraya intuu cudurdaarkii jaaniska ka faa'iideeyo soona qalaynaya kuwaasi waxa weeye qofkii bukaye bogsanayay kii musaafirka ahaa iyo kii afuray si uu qof u badbaadiyo gabadhii caadada lahayd ama tii maaragtay dhiiggaa dhalmadu berigaa ka jabiyey tii uurka lahayd iyo tii shaksiinaysay kuwaasoo dham intay bay soo qalayn qaybta labaadna waxa weeye yufdiru wayaqdi wayucim waa qof iska afuraya soo qalaynaya raashino bixinaya waa gabadhii uurka lahayd ama jaksiinaysay markay ilmaha u baqaan aqwaasha qaarkood haddaynu qabanno qolada saddexaad waxa weeye man laa yajibu calayhi alqada man laa yajibu calayhi siyaamu adaan walaa qadaan waxa weeye qof aan lagu lahayn soom iyo qalle toona laakiin raashin bixinayo kuwaana soo aragnay kii bogsan waaye iyo odaygii islaantiibu ahaa qaybta afraad waxa weeye qof aan lagu lahayn adaa iyo qadaa inuu imika sooma inuu soo qalleeyo toona aanu ka ansaxaynina qalle iyo aada toona kama ansaxayo de waa kii aan laguma lahayn sida misal gaalkii ilmihii yaraa ee aan mumayiska ahayn kii waallaa iyo odaygii asaasaqay mulaxadadaasi xagga hore raacay hadduu qofkii asaaso qoys ku daato raashino laga bixin maayo lagana soomi maayo leanna wuu waashay wey waa waali uun waanu itaalu ku orduun baanu haynin kol hadday maskaxdii ka lanto manaadu takliif meesha xubinka xubnaha ugu cajiibsan ee marka uu jiritaankiisa camalku uu ku waajibay ilaahay addoonka uu kula xisaabtamaya garaadka iyo maskaxdu ahaa xubnaha kaloo dhan inta ay joogaan waa lala xisaabtamaya marka xubinkaasi kol hadduu silanaado waddadu ka bayday qofki marka kol hadduu odaygan iyo islaamtani kharisan ee asaasaqeen iyaga warkooda waa halkaa waxba laguma laha waa qof waalan macnaha dadkaa kana ansixi maayo kumana waajibin qalla iyo aada waay mubdilaadkii baynu ku dhex jirnaa soomka waxyaabihii burinaya waa runtii aada iyo aada u muhiima waayo qofku haddaanu waxaan kala garanaynin waxaa laga yaabaa isagoo mubdilaadkii mid kamida ku dhex jira soomkiisii ka jabaya inuu wax iska wadanayo wax iska booshaaqayo fooste gunlow inu dhaaminayo وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم نبقى النبي قوي فقال ننك وحو الليل أو يري هلكت يا رسول الله وان هلاك سمي هلاك سمي بو الليل بلايا باس طيب معاك قال وحو وما qaala wuxuu uhi waqactu cala mra'atii islaantaydii baan ku dul dhacay fii ramadaan bisha ramadaan iyadoo lagu jiro oo maalin ay tahay weeye ayaan u galmooday weeye fa qaala wuxuu uhi hal tajidu maa tuctiqu raqaba ma heli karaysaa maalaad addoon ku xorayso laba yara dib kasaade eh. addoon maal aad ku xorayso intood soo iidiso ma haysa qaala laa ma hayabu qaala wuxu uhi fahal tastaiicu an tasuuma shahrayni mutataabicayn ma kari karaysaa laba bilood oo isku xidhiidhsan inaad soonto qaala laa taana lagama yaaba buuri qaala wuxu uhi fahal tajidu ma heli karaysa maa tudcimu sittiina miskiinan maal aad ku quudiso lixdan miskiin mar haddaad labadaa kari weyday qaala laa xoolahana ma hayo uma jalasa markaasuu iska yuurusaday halkeer u fautiya nabiyu sala allahu calayhi wasalam nabiga waxaa loo keenay bicaraqin kolay ama zimbiil fiihi tamrun salad timiri ku jirto koosarad bay iska noqon fa qaala wuxuu uhi tasadaq bi haada bal koosaradan waa afartameeye kiilaa ku jira caraqa ka intaa qaadaa la idhahda waa iska koosarade aba koosaradaa qaado sadaqa u bixi inagaa kaa bixinayna kafaara gudkii fa qaala wuxuu uhi acalaa afqara mina oo ma qolo nooga baahan baanu siinaaba famaa bayna laaba waa nin dhiranoo dee mabdiisu cadaysanaya wax kale muu dhimine famaa bayna laabatayha labadeeda daamood madiina uma dhexeeyo ahlu beytin xaafad axwaju ilayhi mina annaga ka nooga baahan labadan daamood daanta hawd iyo daanta waqooyi ayaa mid walba silsilad buuraahi kaga xidhan yihiin madiine labadaa daamood eed arkayso dee intaa anagaaba ugu baahan bu dadka ugu faqiirsan baanu ka mid kan anagunbaa ugu baahan fadaxika nabiyu sala allahu calayh wasalam nabigu uu qoslay xataa badat anyaabu ilaa maciyihiisu muuqdeen oo uu tabasumkii ku xeel dheeraaday qosolkiisu tabasum buu ahaa uma qaala dabeetana wuxu uhi idhab dhaqaajiyo fa acimhu ahlak bal reerkaaga uun sii dhan walba u rido waa kana qaado oo bal iyagiina ah sii waad ku dhacday waad ku dhacday ood kari weyday ood ka qaadatay intaaba isku war ahaw rawahu sabca walafdu limuslim xadiidkana wuxuu tilmaamayaa mustafaadaadkiisa aan akrinee wixii la odhan jiray mubdilaadka inuu ugu khatarsan yahay ugu dembi weyn yahay oo kafaaro u baahan yahay galmadu bishii ramadaan maalin cad marka haddii qofkii uu dee ku jabiyaba isagoo sooman waxaan isaga ah la garay waxay culimadu isweydiiyaan hadduu marka hore ku jabiyo cunno iyo cabid iyo wixii lamid ah oo dabeetana uu xaaskiina sidaa kula xidhiidho arrinku muxuu noqonayaa ya kafa eg wuu cunay u cabay isagoo doonaya inu xaggeeda u kaco ama wuxuu ihi ina mari waan yar safraynaaye wuxuu doonayaa inuu iyadiiyo cunnada ku banaysto maxaa arinkiis kafaara gudkii miyuu ka dhacayaa dembigii uu ku dhici lahaa qofka mujaamic ah miyuu ku dhacayaa culimada qaarkood waxay leeyihiin sidan daahirkunbaa lagu xisaabtami doonaayo waa soo qalaynaya un ama mar hadduu wax kale ka horreysiiyey kafaara gud laguma leh in badan oo kamidina waxay leeyihiin ina alumuura bimaqaasidiha arrimaha waxaa laga eegayaa qasadkooda nebiguna wuxuu hi laa tastaxilu maxaarim allahi biadna alxiyam xeelaba yaryaroo koobkooban ha ku xalaashanina xaaraanta ilaahay sidii yuhuuddu ay samayn jireen marka waa lagu cuqubaynaya kafaara gudkiina waa lagu leeyay dembigii qofkan uu ku dhici lahaana wuu ku dhacay weligiiba wax kale ha ka horraysiiye taasi waa masalo kale oon halku sheegin waxau ihi alrajul ladi waia fii nahaari ramadaan magacaasaa la odhan jiray ninka halkaa kugu sheegay waaya fawaaxishta iyo kabaa'irtu ka mid yahay lidaalik buu ninkani damqaray oo ihi waan halaagsamay waana halaag runtii qofkoo dembi ku dhacaa waa adhaxjab waa kabaa'irta ayuu ka mid yahay waxaad arkaysaa kafaara gudkiisuna inuu culus yaho qofkii wax dilay oo kale kafaara gudkii lagu lahaabaa kanna lagu leeyay oo qoor uu xoreeyo iyo lixdankii maalmood ee layidhi iyo raashinkii raashinka muu lahayn maaragtay lqatli may lahayn xagga tirada marka la eego waxaa la tirinayaa bilaha laakiin maalmaha maaha waaya cibaadooyinku qofkaa lagu aaminaa hadduu qofku idhaa waxa marka la su-aalo waan karayaa iyo ma karayo waa looga qaadan leannahu nebigu calayhi salaatu wasalaam ma karaysaa ma haysaa maya mu odhanin bal yaa ku markhaatiya inaanad lacag haysan iyo inaanad kari karaynin laba bilood iyo inaanay sidan ahayn markhaatiyaalkeenso caddayn baad u baahanta muu odhanina wuxuu ihi ma karaysi soo maaha ma karaysi soo maaha saas arrinkiisuu ku socday marka qofku in la faaqido oo waxba hoos loosii sii baadhbaadho daruuri maaha cibaadadani isaga iyo ilaahaysay ka dhaxaysaa innaguna daahirkaynu usaxaynaa wixii markaa muuqanaya sidaa darteed hadduu idhaahdo kari maayo soodigan xoogga weyne furuuqyada weyn waxba odhan maysid oo ku adkayn maysid waayo isaguna de hadduu isakrado isagay utaallaa waxaa halkan ka muuqanaya qofku hadduu simbiraxdo hal maro dembiga aanu caadayste ku ahayn inaanu tacniif mudnayn in hajabaad lagaga qaadqaado way dibinaysaa qofka waxba muu canaananin nebigu calayhi salaatu wasalaam xalkii unbuu keenay isagii oo sidaa u danqanaya oo diidaya ayaan waxba muu canaananin wuu ka daayay ila wuu danqanayaa <clears throat> waxa waktigan sidan uu maaragtay xaalkiisu u noqday wakti ilaahay u carbunana u xidhan buu ahaa xaalad sahwad iyo rabitaan loo kaca may ahayn zamanka iyo waktigu sharaftiisuu lahaa sharaftiioo uu meel kaga dhacayda kafaara culus la saaray waxaynu ka fahmaynaa waa nuqdada sagaalaade kafaara gudkana inaanu ku dhacayn macnaha arrinkan sida loo adkeeyey hadduu qofkii kafaara gudkii waayo waa lagu yeelanayaa sida arrimihii hore aynu ka hadlaynay maaha waa in nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu ninkan yidhi wixii oo dhan waan wada waayey dee mu odhan iska tag oo soo qalleeya laakiin isagii baa ka bixiyey isagii ayaa ka bixiyey markaa qofku ilaa intuu helayo kafaara guudka in lagu leeyaha halkaa ka arkay waxaa xadiidka laga faa'idaysanaya kafaara guudka sida ay u ansaxayso qofku inuu isagu iska bixiyo in laga bixin karo waa laga bixin karaa qofka isna wuu iska bixin karaa wixii waajibaada waxaa halkan laga fahmayaa inuu qofku wixii laga bixiyey kol haddii isaga duruufi ahayto uu wax ka cuni karo qaarkoodna kanaabay ku khaas ahayd bay yidhaahdaane waxaa halkan laga fahmayaa qofku hadduu macsiyo ku dhaco aan lahayn xeer ciqaabeed cayiman ila macsiyooyinka qaarna xeer ciqaabeed cayiman bay leeyihin sida sinada iyo wixii lamida ah. qaarna xeer ciqaabeed cayiman maleh oo uu toobad keeno inaan waxba tacsiir u baahnayn oo ninku mu odhan in ninka jeeda lala dhaco hala edbiyo edadarhu la yimide iska daaya akhlaaqda nebiga ee wanaagsan calayhi salaatu wasalaam ayaa halkan laga qaadanayaa ninkii diiqadaysnaa ee naftu haysay markuu nebiga u yimi isagoo faraxsan oo xal iyo baashiraadba helay ayuu halkaa ka tegey waa dawadii diinta ayuu cabay marka jimaac laga hadlayo muqadamaadkii jimaaca ma aha jimaaca kolka la sheegayo waa jimaac macnaha galmo dhaba wey oo xubnihii taranku isdhex mareen laakiin ciyaartii iyo wixii yaryaraay nooca ahaa ma aha waxaa la isweydiiyey odayga haddii arrinkiisu uu ka nooday islaantii xaggee lagu tiirinaya arrinkeedii geedkii dumarka ahaa iyadana xaggee arrinkeedii la marinaya culimmadu waa ka doodeen oo qaarkood waxa ay leeyihin iyada laguma leh leanna haddii lagu leeyahay dee nebigu war iyadana kafaaradeedii see la odhanaya uu kala doodi lahaa laakiin iyadii maadaama laga aamusay inaan waxba lagu lahayn ayaa halkaa laga qaadanaya waaya qaar kale waxay leeyihiin mar haddii ay mudaawico tahay oo aan la dirqiin oo ay xusuusan tahay iyana waa lagu leeyahay halkaasay mariyeen hadduu laakiin dirqiyo iyada dee kuma jirto oo ku kalifo isagu qofku isaga oo masalan xaaladan ku sugan oo camaliyadda noocan ah sameynaya haddii uu waagii beriyo axmed ibnu xambal baa ku tegaya in uu la mid yahay kii maalintii hawsha fuliyo kale waagii baa uga baryey kolkuu suxuurtii cunay buu laba kacleeyey <laughs> enerjigii iyo tamartii baa gordho waa waktiyada ugu khatarsane kolkaasuu dabeedna yidhi ka gaarsii waaga kolka arrinku halkaa marayo axmed waxa uu qabaa in uu ku waajibayo nasci iyo ilaaj iyo waxbuu baddaasuu gala halkaas waa isku midun buu leeyahay kanna hadduu xaaladani ka horreysa xaaladda dambena waa la midun laakiin aimadu waxa ay u badan yihiin raashinkii afka laga qaadayay un inuu la yahay kanna inuu ka hadhownaysa waxaa halkan laga faa'idaysanaya xadiidka qofku haddii xaaladdu ay ku caddaato ama ku adkaato ciddii gacala ee wax la maaraynaysa diin iyo dunyada ee aan ku wiirsanaynin inuu la cawdo sida rasuulka sala allahu calayhi wasalam waaya oo de waa kaa nabiga u cawday calayhi salaatu wasalaam markii hore diin ahaan buu ula cawday markii labaadna wixii adduunyada ahaa ee ishkaalkii uu kaga yimi ayuu maaragtay ka cawday ajmaca alculamaau calaa wujuubi alkafaarati calaa man jaamaca camida daakiran fii nahaari ramadaan wakhtalafuu fi nnaasi walmukrah waa masaladayn hore uqadinay ninku hadduu gabadhiisa isagoo xusuusan ramadaan u galmoodo soomkii uu ku jabiyo waa laysla waafaqsanya kafaarada inuu maalinka inta hadhay